ashirki shirkiga waxaa ka mida ah annadru in nadar loo galo waa shardi waxay soomaalida ay dhahaan ligayri illaahi cidaan ilaahay ahayn in shardi loo galo marka insha allahu tacaalaa kitaabka sida aan soo sheegnaba o dhan wuxuu ku dhisan yahay taxqiiq laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu ullah sala allau alيh wasalam laa ilaaha ila allah waxay ka kooban tahay nafyi allah waxaan ahayn ilaahnimada in laga anfiyo iyo ihbaat oo allah loo sugo uluuhiyadana waxaan waa tacdiim weynayn iyo maxabo iyo khuduuc isku jira marka ama wuxuu isugu sumayaa tawxiidkoo dhan subxaana allahi wabixamdi allah subxaana wa tacaala in la naso wax alla wax ceeb iyo naqsiyo laga naso mahad iyo kamaalna loo sugo waxa waay iyadana waxa waa nafyi ihbaat subxaana allah wabixamdi kelimada laa ilaaha ilaa macnaheeda uu isu dhow yahay macnaa tasbiixdu waxa weeye wax alla wixii xumi ah iyo naqsi ilaahay inuu shirki leeyahay ilaahay inuu matiil leeyahay waxaas laga anfiyo wabixamdina waxay wax alla wax kamaala loo sugo maadaama tawxiidka saa uu ku dhisan yahay wax alla wixii naqsi alle u keenayo waa shirki ama asqara ama akbar in laga fogaado wax alla wixii alla kamaal iyo maaragtay mudnaan u keenaya waa tawxiid in loo sugo marka imaa waxaa weeye tawxiidka in ilaahay subxaana wa tacaala kamaal iyo wanaag loo sugayo imaa in wax noqsaana alla laga anfinayo subxaana wa tacaala nuqsaantii marka maxaa ka mida wixii cibaadadii ilaahay uu lahaa subxaana wa tacaala markaad cid kale u dunto ciddaasaa ilaahay la soo ekaysiinaysa shariigaa u yeesha ilaahayna subxaana allah camaa yushrikuun haddii quwaddii ou lahaa alle aad cid kale siidid ood cid kale maciinbid oo istiqaato iyo nadar iyo waxyaalaha u sugtidna ilaahay cid kale awooddiisa la soo sugto la soo saytay shirki baa samaysay marka ilaahay baad nuqsaamisay ilaahayna nuqsaan waa ka najaaya marka shiikhu baabka uu ku socdoo dhan kitaabka iyo tawxiidku ku dhisan yahay waa saas wey wax alla waxa kitaab la isfarayo oo tawxiid ku saabsan waa wixii ilaahay kamaal u sugay wax alla wixii iska reeba oo wax ilaahay naqsi maaragta yacni u sugay taas oo kale wey marka markii hore markuu tawxiidkii itbaati iyo fadligii laa ilaaha ila allah oo noo soo sheegay ayaa halkan shuyku ilaa kitaabka gadaashiisa wax alla wixii laga uri karo ilaahay keyrka in la tacdiiminayo ilaahay laga soo sinayo oo ilaahay shirki loola samaynayo ayaa la ergaya caamilkaa marka haddii aad fahamtid marka meesha laga duulaan waxaa waa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waa isku macno intaasoo dhan ilaa markaad ilaahay leeda waa caabudaya cidaad caabudaysa waa cid awood leh soo ma haddaad marka cid kale awood biddo oo waxbay kuu qaban karaan ilaahay qayrkiis wax kuu qaban karaan ciddaas marka hadhowna waad caabudaysa soo ma waxa marka lala dagaalama waa intaas oo dhan waayo marka marka hadda kabacdi insha allahu tacaala kitaabka waa shubaynaa insha alla xoogaa dejinaynaa maadaama kitaabka caamilkiisa uu noo dhacay meelaha masaa'ilkana waa ka tegaynaa sababta waxa weeye waa baabkii inu lagu soo celceliyo marka waxay kitaabkii qarabax waa baxay marka hore qaybtii hore markaan inaan marka aan shubaalino oo matniga aan aqrino isku dayayna marka insha allah baabun min ashirki shirkiga waxaa ka mida annadru in shardi loo xiro ligayr illah ilaahi kayrkiis in wax loo nadroo tiraahdo sheekh hebelow waxaas haddaad isiido ama nin dhintay ama nin nool aad tiraahday ama mid saadinahoo qabriga joogoo ka shaqaysa shiiqaan maaragtay xarag iyo shardi iiga xir haddii waxaas aan helo islaamkii wiilii dhashoo geel nirge ii dhalo maaragtay tijaaradu ii badato waxaas iyo waxaasaan sanadka soo socda bixina oon oofinayo hadhow markuu helo waa lagu imtixaanaa wixiiuu markaas keenayaa marka taa marka inay shirkiga ka mid tahay iyo wa qowlullaahi tacaala macnaa waxaa u deliilo qowluhu tacaala ilaahay isagoo mu'miniinta ammaana wuxuu ku ammaanay yuufuuna binnadri nadarkay oofiyaan wixii ilaahay u nadraan wixii ilaahay ku waajibiyo iyo waxay iyagu isku waajibiyaanba waa oofinayaan marka halkaa waxaa ka caddaatay oofinta nadarka inay cibaado ay tahay saa darteed ilaahay buu ku khaasyaa subxaana wa tacaala haddii kale cid kale markaas nadar loo oofiyo markaa waxay noqotay shirki oo ciddaas waxaad ka dhigtay cid awood ay wax kuu siido ay leedahay markaad leedahay shardi baan ka xidhanaa waxaas haddii ay isiiso awood baad u sugta markaad nadarkii oofinaysana cibaadadaa u sugtoo qurbaanaad ugu dhowaanaysaa marka waa midaan sheegaynay shayga marka aad ilaahay kayrkiisa markii aad maciin biddo awood biddo waxbaad ka dalbaysa wixii markaad ka hesho ama aad ka dalabtid qurbaana u samaynaysa marka rubuubiyadiina shirki baa ku samaysay oo maciin baad biday uluuhiyadiina shirki buu qofkii markaa ku sameeyey oo waxa weeyaan waxba ugu dhowaada iyo wa qowluhu tacaala ilaahay wuxuu leey wamaa anfaqtum waxaad bixisaan oo min nafaqatin nafaqa ah oo ilaahay darta u bixisaan ow nadartum ama waxaad nadartaan oo min nadrin shardiga aada xirtaan oo ilaahay ood u xirtaan fa ina allaha alla yaclamu wuu og yahay hadduu marka nafaqo oo ilaahay dartii loola jeedo oo dad mustaxiqiina ay tahana wuu ka hawaabinaya nadar ilaahay dartii loo dhigay subxaanahu wa tacaala oo cibaadaa haddii uu yahana ilaahay wuu ka hawaabinayaa nadar oo shirki oo ilaahay kayrki inta maciin la biday la yidhi waxaas haddaada siiso waxaasan kuu oofina ee markaa wixii markaas ilaahay kayrkiisa oo aan ahayn hadhow lagu caabudo loogu qurbaano loogu dhowaadana ilaahay subxaana wa tacaala uu ku ciqaabaya wamaa anfaqtum waxaad nafaqaysteen oo min nadrin min nafaqatin wax nafaqa ood bixisoona ilaahay dartii u bixiseen ow nadartum ma nadarteen oo min nadrin ah fa ina allaha alla yaclamuhu uu og yahay kii saxa oo ikhlaas ah oo tawxiid ku dhisan iyo kii riyaa iyo sumco iyo shirki ku dhisan ilaahay waa ka ogyahay qof walbana marka hawaabtiisuu helaya wa fi saxiixi waxaa ku sugan can caaisha caaisha umulmu'miniin radia allahu canhu waa caaisha bintu abi bakr asidiiq radia allahu canhumaa wahiya sidiiqa bintu sidiiq nabiga markii la weydiiyo la yidhi calayhi salaatu wasalaam yaad ugu jeceshahay dadka wuxuu yidhi maaragta yacni caaisho markaasaa la yidhi raggana aabbaheedaan ugu jeclaho dhaa nabigu calayhi salaatu wasalaam marka isagoo lix jira iyadoo lix jira ayuu nabiga lagu meheriyay calayhi salaatu wasalaam nabiguna waxuu ku arkay waxya loogu keeno ayadoo maaragtay busto xariiroo qurux badan oo sawirkeeda lagu wad ayuu jibraahiil u keen oo u tusay markaasuu yidhi haddii arrintan ilaahay xaggiisa ay ka ahaatay ilaah baa teginaa markii dambena oo iyadoo lix jirahu mehersaday sana iyadoo siddeed jira sanadkii labaad oo hijrada ayuu nabigu sanadkii koobaad ayuu la aqal gala nabigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo siddeed iyo toban sano jirta ayuu ka dhintay waxa weeye haweenka maanta ma arkaysaa saxaabiyaadkan waa qofka ugu cilmi badan oo axaadiida badanoo sabca min almuktiriinta ayay ku jirtaa caaisha radi allahu canha oo axaadiidteedu ay kun ay dhaafeen marka nabiguna wuxuu yidhi calayhi salatu wasalaam fadlu caaisha cala annisaa ka fadli athariidi calaa saa'iri acaam caaisha haweenka fadliga ay dheer tahay waxaa weeye cuntada hilib kale oo maraqa hilib leh ee maaragtay rootiga ama lagu googooyey ama mushaarada hilibka lagu kariyey cuntada caadiga ah intay dheer taha iyo dheer taha buu dhah nabiga calayhi salaatu wasalaam marka haweenka markii laga reebo nabiga khadiijo way ka fadli badan tahay ayadii khadiijo culimmadu way ka tawaqufaan mid walbaa fadiilo fadliilo gooniyahay leedahay khadiijana radiallahu canha nabiga calayhi salatu wasalaam markii waxay lagu soo dejiyey bidaayatulwaxyi ayay nabiga aad u kaalmaysay radi allahu canha wa ardaaha caa-ishana cilmigii nabigii ummadda u faafisay radi allahu canha gaar ahaan wixii guriga iyo qoyska iyo afaarahaasoo dhan ku saabsanaa sunankaasoo dhan waxa soo laga xafiday ayada weeye radi allahu canha marka adiga waxay dhimatay tisca wa khamsiin markoo sanadku ahaa ayay dhimatay radi allahu canha wa ardaaha ana rasuula allahi sal allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi man nadara qofkii nadara an yudiica allaha ilaah inuu adeeco falyudichu ha adeeco ilaahay inuu adeeco ha adeeco waman nadara qofkii nadra an yacsilaha ilaahu inuu caasiyana falaa yacsihi uusan caasiyo nadarka ayuu kulali marka nadarka ilaahay kayrkiin loo nadro haddaad tidhaahdid qof aad tidhahdid wallaahi maaragtay intaad waxaan micno lahayn aad tirad waxaas haddaad maaragtay aad tiraad waa ku dila ama maaragtay waa ku goyna oo waxaas aad ku nadarta wixii macsiya marka waxaa weye waa inaad iska joojisid waay kafaaro gudna hadhow aad samaysid wa amaa qofkii shirki nadra min baabi owla isagoo macaasi waaba ka sar waaba ka sarey qofkii yidhaahda inka qabri ama qof inta u yimaada yidhahda waxaas laayasima shardigaasaan kuu galay isii kaas waa macaasi midda ugu weyn waa shirki marka kaa lama oofinayo ilaahay buu subxaana wa tacaala kafaaro gud buu samaynaya nacam marka nuduurta oo qubuurta loo gelayo iyo waxyaalaha qubuurta lagu bixinayo masaayikhda loo gelayo ma ahan in culimmadan shaykhulislaam ibnu taymiya ibnulqayim maxaa abdulwahaab keliyaa xarimay ma ahan culimmada fuqahadoo dhan baa xarimay culimmada ka hadlay waxaa ka mid a ah alraafici oo shaaficiga oo kitaabkiisa almuxarar uu soo gaabiyey imaamu nawowi minhaajka uu ku soo gaabiyey ee kitaabkiisana laba sharax sharaxu leeyahy asarxu sagiir wa sarxu lkabiir sheikaas wuxuu sheegayaa nuduurkan oo qubuurta iyo buqcaadka iyo waxaas loo qaybinayo ayoodu lagu weynay ninka qabriga ku jira iyo waxyaalahaas oo dhan inay nadar baadila ay yihiin waana faqiih shaaficigoo fuqahada shaaficida ragga laga dambeeyo wey gaar ahaan isagii nawowi fiqhuga qowlkooda unbaa ah muta'akhiriinta ka socda sidoo kale nin la yidhaahdo isaguna xanafiya oo qaasim alxanafi la yidhaahdo oo kitaab yidhah durar ulbixaar uu sharxay asaguna nuduurta iyo qubuurta waxyaalaha loo nadrayo inay baatil iyo shirki ay yihiin buu maarata uu ka hadlay sheikh kaloo asagana allaahi alxalabi alxanafi la yidhaahdo asagana sidaasoo kale uga hadlay inay waxyaalaha qubuurta loo bixinayo oo nacfiga la ladee nuduurta inay baatil ay tahay sababta waxaa waa shirkigii laftiisii marka dadaa waxay u malaynayaan baabkan keliya un inay ka hadlaan shaykhulislaam ibnu taymiya iyo ibnulqayim maxamed cabdilwahaab keliyaho waxay ku leeyiin waxaan culimmada kaloo madaahibtaba kaba hadlin culimmadu aad iyo aad bay uga hadleen laakiin culimmadan fannigaana si fiican bay ugu takhasuseen aad bay maaragta ugu faafiyeen looga faa'idaystay nin walbana ilaahay baaba u furaa culimmada waxaa weeye haddaad furisa madaahibta futuuxaadka waa kala leeyihin waxyaalaha madhabka a'immada shaaficiga ilaahay waxaa u furay waxaa ka mid a ah xadiidka iyo sharaxiis iyo xadiidka tawfiiqdiisa shuraaxda axaadiid oo dhan badankooda kutubaha ugu waaweyn shaaficiya iskale iyo sidoo kale tafsiir maalikiyada waxyaalaha ilaahay furay waxaa ka mida inay aada bidacda iyo waxyaalahaas ula dagaalamo iyo waxaan xiyalka la yidhaahdo iyo saddu daraa'ic waxyaalaha maaragtay balaayada loogu dugaalo inay maarata ama aada u caddeeyaan maqaasidu shariica wax la yidhaahdo baabkaasa ilaahay u fura xanaabilada baabka ilaahay u furay waxaa ka mida towxiidka inay ilaaliyaan marka qofku hadduu shay ku takhasuso laguma caayo hadda culimmada xanaabilada oo dhan waxaa weeye fatxulbaari iyo saxiix muslim ibnu kaiir iyagaa ka faa'iidaysta iyo buluuqulmaraam intaba buluuqulmaraam waxaa alifi waa waa xaafid ibnu xajar waa shaafici tafsiir ibnu kaiir waa shaafici waxaa weeye maaragtay saxiix muslim waa imaam nawiga sharxay culimmada najdi oo xanaabilada gebigood kutaa ka faa'iidaystaa annaga marka maxaa noo diidaa marka ibnulqayim ibnutaymi iyo baabka iyaga ilaahay u fura inaan ka faa'idaysano ama cumulamada maalikiyada sida maaragtay shaadibi oo kale bidaca la dagaalankooda iyo maqaasid shareecya baabka inaan ka faa'idaysano ayagaba culimmada shaaficiyada way ka faa'iidaysaan maaragtay culimmadana dee waa wada maaragta waa isku wada mid waay madaahibtan waa ijtihaad yar oo iskhilaafsan yihiin maahane oo masaa'il yar culimmada badanaa muxaqiqiinta ma iskhilaafaan ma garan nin walbaa xaqa u nusraynaya haddaa taxqiiqaadka imaamu nawowi majmuuca uu ku taxqiijiyo oo meelo badan madhabka ku khilaafa xadiiska dooranayo iyo ibnu taymiya meelo badanoo madhabka xanaabilada ku khilaafay iyo xaafid ibnu xajar waa isu soo dhow yihiin culimmada muxaqiqiinta soo maa marka insaa loo kala tacasuman culimmadu baabkan waa ay ka waasinan tahay dad khuraafiyiin oon waxba aqoonin ayaa baabkan ummadda u firay culimmo madaahib oo qabtana ma jiraan culimmadu waa isku wada baab waay cilmiga yaqaana nacam baabu min ashirki shirkiga waxaa ka mida alisticaadatu bigayr illaah ilaahay waxaan ahayn in la magan galo isticaadada waxa waa inaad dalabu luju hadda qofkii dowlad ay dhibto oo maaragtay ya maama masaa'ilka waa ka boodayna a sababta masaa'ilka waa baabkun baa lagu tikraariyey kitaabka xaruna xerta inaan u shubaalin cabaar waa soo sabreen marka saasaan rabnaa insha allah baabu min ashirki ilaa inta baabka lagu fahmay unbaa masaa'ilka ku yaalla ee markii hore xerta waa tadriibinaynay hadda marka kitaabka waa u shubaalina insha allah si himada usoo soo kacan isticaadada waxaa weeye adigoo daciifa inaad cid awoodla aada magan gasho marka wixii asbaabta caadiga adduunku waa la ogolyahay adoo cadow ku eryanaayo tuug ku eryanaayo midiyo wato kaahu badan inaad dad qoysa ama meel jooga ka magan gashay ood maaragtay soo cid gashay laguma diidan adoo dawlad ku eryanaysa dawlad kale oo kaa celi karta inaad maaragtay lujuu'aa samaysay lagaama celinayo laakiin waa dawladda xoog lanayta daciif waxba maaragtay ma iljeegi karto hadda waagii hore ninkii maaragtay dawladahaas afrikaanka oo ka soo cararay soomaali u iska imaan jiray laakiin hadda ma magangeli kara iyagiinba waxba isaan ciday magangeli karaan lama arko soo maa marka wixii asbaaba la diidi maayo laakiin waxaa la diidaa wax allah maana cid kale oysan awoodin inaad maaragtay cid kale luju u samayso ilaahay inaad u lowo maalan haddii aa maaragtay dhib ou ku haysto ama waxyaalo bini aadam uusan kaa bixi karin ilaahay unbaad magangelaysa shaydaan yaa kaa celi kara allah subxaana wa tacaala baadinnimo yaa kaa celi kara allah subxaana wa tacaala faqri yaa celi kara allah marka wixii ilaahay maana cid kale aysan kaa celi karin oo asbaab bini aadam aysan gaari karin ku nool iyo ku dhintaba ee ku dhinto xoma maba awoodo kin loolna uusa gaari karin ilaahay kayrka marka haddii aad ka dalabto waa shirki waa marka ilaah baa la magan gaara salaadda waxaa lagu bilaabanaya qur-aanka acuudu billaahi samiic caliim min ashayaan arajiim ilaah baa laga magangelaya subxana wataala qof aad ka magangelaysa maaha marka isticaadadu waa cibaada ilaa cid awood laha la magan gala marka mar markale waa ku magan galay qofka aad magan gashay oo wax asbaabta caadigaa ka baxsan sida hadda qof tuug eryanayo qof dawlad ay dhigtay qof koox dhigtay qof qabiil uu eryanayo ee dad kaloo xoog la ka magan gala taas asbaabta caadiga ah, dhib ma laha ayadana waxaa fiican ilaahay inuu magan galo subxaana wa tacaala oo ilaahay ugu kalsoonaada asbaabta caadiga ah xataa kuma celin karta haddousan ilaahay qadarin laakiin asbaabta caadiga ah lama diidana marka isticaadadaas haddaad iyo magangalkaas ilaahay keyrka haddaad u sugtid ciddaas awood iyo maciinaad siisa marka in awood loo ku badbaadi karaa macinkii markaasisana waa magangelaysaa waa baryaysaa marka awal marka hore quwa usuge iyo awood inuu leeyahay ruubiyadaa shirki ula samaynaya marka markaa ruubiyada shirki ula samaysid waa u dhowayna waan ku magangalay badbaadi shiikow aada leedahay iyo qabriyow iyo fulaanow iyo jiniyow magangeli markaasaad haddana markaas caabudaysa taa marka maxaa loo diidayaa sababtoo ah makhluuqii baa ilaahay la soo sinaysaa subxaana wa tacaala awood siinaysa awood markaa siisana cibaadadii ilaahayaa siinaysaa haddana marka taas weeye waxa dhan caamilka dhan halkaasoo ka socdaa haddaa intaas fahamtaan weligaa mar dambe tawxiid ma ku dhibaayo baabkiis waa kuu baxaya iyo wa qowlullaahi caza watacaala qowlka ilaahay uu yihi markuu saas u leey macnaa aayaddaa u daliila weeye wa kaana wa annahu sha'nigi kaana waxaa ahaan jiray rijaalun dad oo min al insi ka mida yacuuduuna waxay ahayn kuwii magan gala birijaalin rag oo min aljinni jinniga ka mida fazaaduuhum jinnigii wuxuu usii fasaaduuhum insigii jinniga wuxuu usii ziyaadeeyey rahaqan qooq iyo dhuqyaan carabtu maxay samayn jirta markay waadi ay soo degaan wuxuu leeyahay ninka markaas carabta koox safarkaa wata acuudu bisayidi haada waadi min shari sufaa'aa'i waadigaan ninka degan oo jinnigaa sayidka ka ah, waxaan ka magan galay kuwa sufahadiisa inay dhibaan jinniga dee insaankaa ka karaamo badan walaqad karamnaa bani aadam markuu arko insaankii oo asagiiba ka karaamo badnaa ka risqi wanaagsanaa ilaa iyaga waxyaalahaasi ka lafaysan soo ma oo asagii magan gelaayo maciin bidaya markuu arko waa zaaduhum raaqan haddaa adiga nin doqonoh a u khuluucdo hadda oo warkiis yeeshow kugu amarku taagleeyo asaga dhan intuu farxad isbido adiga asaga dhan maaratay doqon uu kugu amarku taaglaynayo gaalada sidaas oo kale waay mu'miniintu waa inay ka liitaan markay arkaan mu'miniintiiyo taqliidkooda samaynaya shabaabkooda ishallaynaya madaxdoodiiyo wax alle wixii loo mooriya haye nacam iskale waxa waaye akhlaaqoodii iyo dharkoodii iyo wuxoodii meel kasta ka socota diintii oon la ixtiraamaynin gaalkii markaasuu jeegojoogo balaayo balaayo iska dhiga ayagiiyo amarkooda uu kala dambay mid muslimiinta saa u kala tafaguqo markuu arkaan gaalkii qosol qosoloo jaagajaago oo dhacay sababtoo ninkii kaa liitay marka adigu hoos timaado doqondoqon a isaga dhigtid waxaabaa uu kugu masxaroona joogka kugu ciyaara soo maa marka jinnigiyaa marka jooko ku ciyaaraya jinnigii marka waaba sii kibro waxaay tasallad calayhim insigiiba ku tiirsanlubaya wa annahu shaaniya kaana waxaa jiri jira rijaalun rag oo min alinsi ka mida yacuuduuna imaan gala birijaalin rag oo min aljinni fazaaduu waxay u ziyaadeen kuwii insigaa hum jinnigu cibaadada iyo allabarigaa iyo magangalka rahaqan dhuguyaan ama fasaaduu jinnigii waxay u siyaadiyeen hum insigii waxay u siyaadiyeen rahaqan khowf intay ku tasalludaan ay sii cabsinayso iyaguna uusan magangelayaan waa kuwaan hadda jinnigooda caabuday hadda waxaan maqlay magaaladan hadda gabdhihii dhammaa waxaa waale mingis baha la yidhaahdo war aawa dadkii tawxiidka intaa loo akrinayo aawa dadkii thaqaafada lahaa gabdho dhan oo reer magaala ama laga yaabo ama qaarna xaddii wax ka akhristeen aa mingis isku tuurtuuray horta mingiskan dadka tuma waa dad ashraara oo jinniga caabuda oo jinniga hilib siiya midda kale waa dad fusaaqa wey dhallinyaro iyo naago wada bulsho oo guulwadacyaal camaloo wada heetidaysan wa waxay ka socdaan naagsi ninka halkaaskee boqol dhallinyaroa wada xoog badan waxay samaynayaan ma ogta waa laysku suuxaa waa laysku marqaama esh ayna khiirat rijaal wallaahi oo bilaahi ninka naagtiisa mingiskee waa dayuud ilaahayna waa lacnadaya sababtoo boqol raga oo dhallinyara uu dhex geynaya waxay ku samaynayaan muxuu ka ogyahay waa dad mushrikiina oo jinni caabudowa soo maa marka awalan ilaahay cibaadadiisa intaad ka tagta jinni aada caafimaad u doorta culummadii qur-aanka inta laga tega dad fusaaqa oo kiiro aan lahayn oo wasaakiina oo rag iyo naago isku dhex jira oo waxay ka xishoonay aan la arkin haweentaada dhex barin hadday rabta intay iswaasheen marada iska dhex tuure maadaa la jooga yaa ka warqaba rag dhalinyaraha wada cuntada saa u cunaya ka buuxa soo maaha marka baciid maan xataa waxyaalaha shaqajaanaba inay ka dhacaan wax baciid maan yaa ka aamina marka dadka gabdhahooda iyo haweenkeeda le waa dhimana haddii kale ee jina iga tun waxaa tidhahdaa dhimo naftuba ha kaa dhacdo shirki intaan kugu kaalmeel haddaba dhimo ilmaan soo rida sooba ridle markay ogaatay inaad jaad uu yahay ninka raggaa nin mowqiflo uu yahay wallahi wallaahi saisdhaqaaji karin insha allah waxaa tirahdaa hadda kusoo dhimo ilmaha kasoo tur bax jinniga raacdhe mid ka khayr badana ilaahay kuu keenaya soo ma waa mushrikiintaas maa gudaa lagu haysanaya marka waxaasagoo ragga dayiifnimadaa iska dhaafeen gabdhuhuna ilaahay ha ka cabsadeen wallaahi mushriknimo waay waa jinniyaa la caabuda waa fisqi iyo wasakh rag iyo qurun isku dhex jira waaye minkis dadka xataa caamadaa ka ash-ashi jiray oo lixdamaadkii ka ash-ashi jiray see waay maanta iyadoo wakhtigan la joogo intaa tawxiidka iyo xadaarada ay faaftay maanta mingisaa gabdha la geyna acuudu billaahi min ashaydaan rajiim wax aad u xun waay marka ilaahay halaga cabsado ha la gaarsiiyo arrintaa gabdhaha ha ka joogaan haddii kale wallaahi nicmada iyo wanaagga ay haystaan hadday ku shukri waayaan raggooda ilaahay dulliyo ugu beddelaya iyo waxaas qurunka ninkii haweentiisu ay tiraahdo mingiskaas ama waa kufura ama ifur ama mingis aade eh, ayaga aada dhaqso hadday iyaga wax ku haayaan xeradeeda soo geli maysa boqol hadday ku hayso iyo toban ilaaha bedelka khayr badan ku siinaha sababtoo waxay kugu sandullaynaa cibaadata kayr illaah subxaana wa tacaala ilaahay kayrkii jinni inaad caabudid maalintaasna waa kuu dhammaatay markaad jinni caabudid marka arrintaa hala gaarsiiyo insha allahu tacaala wa can khawlata bintu xakiim waxaa laga wariyey qaalad waxay tidhi samictu rasuul allahi sal allahu alayh wasalam rasuulkaan maqlay yaquulu isagoo odhanaya man nazala qofkii dega manzilan boos ninkii dega fa qaala yidhaahda markuu booskaa dego acuudu waxaan magan galay bikelimaatillaahi taamaati kelimaadka oo allo oo taam ah waa qur'aanka subxaana wa tacaala iyo aayaadkiisa ila waa sifaadkiisa makhluuq maaha min shari maa khalaqa wax alla wuxuu abuuray shartooda oo macnaa shar leh lam yaduruhu shay-un wax dhibaaya lama arko xataa yarxala ilaa uu ka guuro min manzilihi daalika booska uu ka guuro ducadaa galabtiina waa la akriya galab kasta bacda alcasr acuudu bikalimaatillahi taamaat acuudu bikalimaatillahi taamaat bismi illaahi aladi laa yaduru maca ismihi shayan fi lard walaa fi samaa qofkii galabtii yidhahda wax taabanaya lama arko wuxuu yidhi qurdubi arrintaas waa jarribo odha galabkasta dikrigaa ma den jiran oo dhah wax dhibaataana ima asiibin galabtii dambe alhamiinkii dambea la iqaniyey waa fiirfiiriyey wuxuu yidhi maxaa maanta kaa qaldan waxaan ogaadoo dhahay dikrigaas galabtii inaan halmaamo soo maa marka macnaha shiikhu booska muxuu u keenayaa meeshaad jinni jaan iyo ilaahay kayrka aad ka magangeli lahayd ilaahay magangal ayaga asagaa awood iska leh asagaa magangalkiisa uu cibaado tahay ajarna waa ka hela caafimaadna waa ka hele ama magangalka jinni ilaahay khayrka aad magan gashid waxa waaye dembina waa ka helaysaa waa shirki waxna kuma badbaadi karaano dacfi unbay kuu ziyaadina jinniga intuu kugu qooqo maalin kasta mingiskaas iyo ziyaaro iyo shaydaannimo iyo qurun iyo fisqigu kaaraba kuu qooqeen ilaahayna wuu kuu caroonaya subxaana wa tacaala uu kugu sii sallidaya marka arrintaa ah la iska jiro gabadhan khawla bintu xakiim bintu umaya ayaa la yidhaahdaa waxaa qabi jiray nin saxaabi oo le cuhmaan in madcuun oo nabigu intuu jooga dhintay radi allahu canh waana nafteeda nabigu u hibaysay calayhi salaatu wasalaam marka wa wamra'atan mu'minatin in wahabad nafsaha iyada iyo dad ka mid aha lagu tilmaama waxay lahayd qof aada u wanaagsan oo faadilad ah oo saxaabiyadii la eed radi allahu canha wa ardaaha qaalad waxay tihi samictu rasuul llahi sala allau alay wasalam rasuulkaan maqlay yaquulu asagoo odhanayo man nazala qofkii dega manzilan boos faqaala yidhaahda acuudu waxaan maangalay bikalimaatiillaahi taamaat kalimaadkan oo taamka ah ilaa kelimadka naqsi iyo midna malahan iyo ceeb waa sifa min sifaati illaahi wa min shari maa khalaqa wax alla wuxuu abuuray shartooda lam yaduruhu ma dhibo shay-un xataa yarxala markuu ilaa uu ka guuro min manzilihi daalika booskaa ilaa uu ka guuro waaha muslim baabu min ashirki shirkiga waxaa ka mid a an yastakiida qofkii inuu gargaar ou dalbado bikayri illaahi ilaahay cidaan ahayn ou yadcuu ama ou baryo hayrahu ilaahay qofaan ahayn ou baryo istiqaasada iyo maaragtay allabariga ducada waxna waa ka dhexeeyaan waxna waa ku kala duwan yihiin istiqaatidu waxay ku khaas tahay qof dhibaataysan oo hadda ha layga soo gaarooy dhahayo sida iscaafka oo kale qofku markuu dhibaato gaarto ambalaaska iyo dhaqaatiirta iyo loo doonayo ama qof cadow ku dhegan yahoo maaragtay wawaray wawaray ku hayo ee lala gaarayo maaragtay wax badbaado iyo wax maaragtay cadowgaas ka dhiciyo naftiisa badbaadiy istiqaatada marka waa arrinta gurmadka oo degdegaa waay ducana way tahay laakiin waa ducaa deg deg ducada marka waa caam way wax deg degana qofku inuu maaragtay uu codsadana waa laga yaabaa wax markaas yacni mustaqbala wax maaragtay aan deg deg ahayn marka ducadaa caamsan istiqaatadaa sii khaasan marka macnaha waxa weeye wixii allah subxaana wa tacaala maahana cid kale aan ka badbaadi karin haddaad cid kale aad ka dalabto waxa weeye waa shirki wa istiqaatadu waa dhowr nooc horta qof kula jooga wixii uu kuu qaban karo inaad weyddiisato oo asbaabta caadiga ah ayadu shirki maaha laakiin haddaba waxaa fiican xataa inaad ka kaafto dadka bini aadamka saxaabada qaar waxaa jira qofnaba aan baryi jirinba haddaba xataa faraska isagoo saaran jeedal ka soo dhaco intuu dhila adeer wiilka yarkaa isii intuu soo dego qaadan jira waa nooc min oo tawxiidka heer saraaw ama waxaad arkaysaa dad xataa adduunyada waa arkaysaa naftu hadday ka dhacayso aan badana aan wax weydiisan soo maaha qofna wax yar hadduu dhibaatooda hebelow hebelow hebelow hebelow ou leeyahy soo maa marka mar kastaba ilaahay inaad isku filnaysiisid wax ka wanaagsan lama arko subxaana wa tacaala taas horta waa mid weyn amaa qof dhintay ama qofaan kula joogin inaad iyaga aad gurmad hadda ii tima aad tidhaahdo ma qof maqan telefoon haddaa u tagto war waxaas meeshaa iga soo dir waa dhihi kartaa laakiin shiikh halkaas joogaad shiikhuu dhibaataan ku jira hayalla almadad soo gurbo iyadana waa shirki waay qof dhinta ayada inaad waxdiisto wax tira koobkaa shaafijaankaan iisoo qad aad tiraahdo wax kooyan iska dhaaf iyaduna waa shirki waay soo maha wixii marka waa wixii kaa maqan oo markaa wax bini aadama uusan kuu qaban karin iyo wuxuu bini aadam kuu qaba karaba waxaa fiican allah inaad weydiiso waxaan bini aadam kuu qaban karin hayr alla haddaa weydiiso cidan alla ahayn ayadu marka waaba shirki way marka arrintaa in la ogaado wey sababtoo ah waxa weeye cidda aada baryayso ood gurmadka aada bidayso awoodaad bidaysa inay awood leeyihin wax kuu qaban karayu oo awood makhluuqa caadigaa ka baxsan markaad awood aada biddo ilaahay baa shirki ula samaysa oo rububiyadii iyo koonkan tasarufkaa shirki ula samayso soo maa haddana markaad aada barido oo tiraad iisoo u calaacasho madad iyo awliyaalla allah iisoo gurmada aad tidhaahdo haddana cibaada cusub marka taasina marka lama ogolo iyaduna marka waa nooc min ashirkiya wa marka waxyaalaha badanaa dadkuna ay ku dhuufsan yihiin waa waxaas wey dadku waxay ku dhuufsan yihin waa waxaas wey shirkigu baabkaas istiqaatada iyo gurmadkii waxaas ka soo gala mushrikiintana waa meesha laga soo galay wey nacam iyo wa qowlullaahi tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tadcu ha baryin min duuni illaahi ilaahay sokadiisa ha baryin hana caabudin maa laa yanfacuka wax ku anfici karin haddaad barido ood caabudid walaa yaduruka aan ku dhibi karin haddaad cibaadadooda ka tagtid fa in facalta haddii aad samaad samaysid fa innaka adiga idan min aldaalimiina kuwa dulmiga sameeyey oo shaygii meelaan u munaasab ahayn dijiyaad ka mid tahay waxaad ogaataa wa in yamsaska allaahu bidurun ilaahay dhib hadduu ku gaarsiiyana falaa kaashifa lahu mid kaa faydi kara lama arko ilaa huwa asaga maahan marka ducada walaa tadcu min duunillah ha baryin hana caabudin waa noqon kartaa waa anagii sheegnay dhowr goor sheikhulislaamna uu ka dhawaajiye ducada waxay qabsataa ducaau mas'ala iyo ducaau cibaada ducaau mas'ala waa wax isii wada ducaau cibaadana waa cibaadada caadiga rukuucda iyo sujuudda mid walbaa midda kalayna kulansanaysaa markaad cidda leedahay alla alle ilaah waxisii waxisii waa cibaado sababtoo isagii ah quwaad u sugtay adigiina miskiinnimaa u sugtay waa u tadarrucaysa marka waana barday waana caabuday markaad cidda aada caabudaysana ood u rukuucayso u sujuudaysana waad barisoo lisaanu xaalkaaga waxaa leedahay ilaahu adaan kuu sujuudo kuu rukuucee wixii aad u ballan qaaday oon kuu tukanno kuu soomina sii baadna leedahay marka macnaha ha baryinina ama ha caabudinina labadu waa iska laasimaya marka ilaahay sokodiisa baryana ma astaahila oo wax makhluuqa awooddiisa ka baxsan makuu heli karaa cibaadana ma astaahila soo ma mar kastaba waxaan dhahnay sida aayaad ka muuqata waxa ay u caabudeen dadku ilaahay kayrkiisa awooday marka hore shaygan siinaayo awood markay siinaayaan markaas waa u khudwacan cibaada u sugaaya marka waxaa leeyahay ilaahay kayrkiisa awood ha siinina iyo waxtar iyo wax dhib ha siinina ilaahay keligii u siiya asagaana markaa waxna tari kara waxna kaa dhibi kare asaga markaa caabud oo asaga u khuduuco asaga bari meesha laysku haystaa waa taas weyn rususha mu'miniintii muwaxidiintu waxaan leenaha way leeyihiin war ilaahay asagaa awoodda iskale isagaa wax xeli kara isagaa wax manci kara asagaa ruubiyadiisa iyo awooddiisa ha loo oggolaado asagana aan ka dalabno inuu nacfigana sii dhibka naga qabo mushrikiintuna waxay leeyihin ilaahay awoodda sare waa leeyahay laakiin owliyada iyo qowdka iyo maaragtay owtaadda iyo qudubka iyo waxaasoo kale tasarrufay leeyihin sabcu wa sabcuuna maaragtay watad iyo intaasoo qudub iyo qowdkul acdami koonkan tasarufaa laga jeeya waxbay maamushaan inuuyihi marka kuwaasaan wax warsanayna waxaasoo dhan marka kulluhu waa baadil abdaal iyo waxaasay sheegeen iyo qowd iyo maaragtay iyo watad iyo yacni waa tiirarka adduunka uu ku taagan yahay oo ilaahay muxuu qabanaa shaqadii ilaa uu haayaba koonkan dadaa lagu wareejiyo awooddii dhamadadaa faraha laga saaray markii awood dadkii faraha laga saaray cibaadadiina ayagaa la siiyey almadad almadad almadadkaasaa lagu haya ilaahay maxaa loo reeba subxaana wa tacaala marka meesha dhanoo macrakadu ka taagan tahay waa halka war ilaahay awooddana aan siino cibaadadana aan ugu darno iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin qaarna waxay leeyihin maya ilaahay awoodda waa lala haystaa awood koro ilaahay uu iska leh laakiin midaa lalaha awooddana waa lala haystaa dadaa tasaruf leh dadkaasna xoogaa cibaada iyo baryo iyo ixtiraam iyo shafaaca iyo wasaa'iday leeyihiin ayagaasaan ku daba waana qadiyadii mushrikiinta hiya hiya marka haddaa qadaayaadkaas aad fahamtaan marka meesha macarakadu ay ka taagantaho laysku haysto si fiican baa u fahmaysaan wa qowlullaahi tacaala ilaahay qowlkiisuu yidhi walaa tadcu ha baryaniina min duuni illah ilaahay sokodiisa maa laa yanfacuk wax ku anfacaynin walaa yaduruka aan ku dhibaynin macnaa nacfin aan kuu geysan karin haddaad caabudin cibaadada haddaad ka tin dhib aan kuu geysan karin habaryin hana caabudi fa in facalta haddii aad samaysay arrintaa fa innaka adugu idan min adaalimiina kuwa dulmiga sameeyaa tahay dulmigana waxa weeye wadcu shay fii hayri maxalli wuxuu meeshay san inaad dejisid ilaahay marka kayrkii in awoodna la siiyo lana caabudo waa dulmi ina shirka la dulmun cadiim haddaba waxaad ogaataa marka haddii nabiga saas leeyahy qof kale maxaad u malaynaysaa nabiguun shirki ka suurtoobin insha allah haddii saa layidhi qof kale maxaad u malaynaysaa waa meeshay soomaalidu yidhaahdaan weyl gowrac dib ah ku qoys qaatay wain yamsaska allaahu ilaahay hadduu kugu taabto bidurrin dhib hadduu ku soo gaarsiiyo falaa kaashifa low mid kaa faydi kara ilaa huwa marka ilaahay haddaad caasi u shariig yeeshid waxaan hadduu markaa ilaahay uu caasinimada uu kugu caroodo dhib uu kugu ciqaabo hadhow waxaan ilaahay sukadii aada caabidiis oo baryayso madada aada ku haysid wax ay kuusoo gurmanayaan ma laha ilaahay wuxuu leeyay fabtaquu cinda allaahi risqa wacbuduuhu washkuruu ilayhi turjacuun haa ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala fabtaquu doona cinda cindallahi ilaahay agtiisa arrisqa risqi ka dalbado wacbuduuhu ilaahay caabudu macnaha cid kale intaad maciin biddaan risqi isiiya ha dhihinina ilaa dadka markay qubuuraha aadaayaan markay jinniyaalka aadaayaan badeecadiyaa iga waxaysanta xooliyaa ii dhaqmi waaye xooliyaa ii barako waaye bal shiikhaa sidaro ii risqoo weydiisana soo maa marka waxaa leeyahay maxaa u weydiisaa risq maayo fabtagu cinda allaahi risq risq ilaahay markau idin siiyo waan idin siinaayo wacbuduhu ilaahayna caabudo macnaa awooddana ilaahay usuga risqi siinta cibaadana isaga cusub waxa dhan oo lala dagaalama waxa waxaway haddaad cid kale awood siisid cibaadana waad siina marka awoodda ilaahay u daa subxaana wa tacaala marka awoodda ilaahay u daysid cibaadadana waa u ilaa ciddii awoodda unbaad baryaysaa soo maa waa taas wey iyo wa qowlu tacaala ilou yidhi waman adallu yaa ka baadinimo badan minman ruux yadcuu caabudayo min duuni illahi ilaahi keyrka badanaa min duuni illahi min hayri illahi lagu fasiraa cid aan ilaahay ahayn man qof caabudaya oo baryaya laa yastajiibu lahu aan ajiibayni ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamo laga gaaro qiyaamo markii laga gaaro xaqiiqdiyaaba la arkaa oo waa maalintaas waxaway dhimaril mulkul yowma lilaahi alwaaxid alqahfaar marka adduunyadoo xataa mulki mulki la haysto wax uun gacanta dadkii laga saaray hadduus waxba kuma anfacaynin aakharo oo dadka dhanba xufaatan curaatan gurlan ay yihiin dad wada kabala oo qaaqaawano qof walba sidii hooyadu u dhashay ee xabad masegaa xataa aan gacanta ku haysan maalintaa muxuu kuu ajiiba maanta waxba kuuma haayo marka cibaadada waxba kuu tari mayso iyo baryahooda waman adalu yaa ka baadina badan oo ka liita minman ruux yadcuu baryayo ama caabudaya min duuni illaahi ilaahi kayrkiisa man qofka baryaya laa yastajiibu lahu aan ajiibayninba wax alla barya iyo wax uu qabana aan la laarkin ilaa yowma alqiyaamati qiyaama ilaa laga gaaro qiyaamo haddii ilaah laga gaaro wax kuu qabanayn qiyaamo maalintaa la tago yowma yafiru lmaru min akhiihi ummihi wa abiihi soo maaha qof qof waxu taraya lama arko yowma eh, laa tamliku nafsu linafsin shay-a waاlamru yowmaidin lilahi maalintaa xukuu tari maayo iyo wa ilaahay qowlkiisa wuxuu yidhi amman ma allaha yujiibu lmudara maanta ma arkaysaa qofka dhibaataysan ajiiba idaa dacaahu markii uu baryo oo yakshifu suu'a xumidafayda miyaa khayr badan ma garato qul alxamdu lilah wasalaamun calaa cibaadihi aladiina istafaa allahu khayrun amaa yushrikuun ma ilaaha khayr leh oo wax qaba kara oo wax kuu goy kara subxaana wa tacaala amaa yushrikuuna wa waxaan ka booda wayajcalukum haa aman haa waa soo wadnaa insha allah marka aayadda halkaasay ahayd yani soo maaha ee ilaaha subxaana watacaala qul alxamdu lilah wasalaamu calaa cibaadati aladiina istafaa allahu khayru amaa yushrikuun ma ilaaha subxaana watacaala wanaagsan oo khayr leh mase waxay maanta ma arkaysaa ilaahay cibaadadiisa ay maaragtay ay ha aayaddii hore ina aladiina tacbuduun maa ku jirtay haa ina aladiina kuwii tacbuduuna aada caabudaysaan min duuni illahi ilaahay sifadiisa laa yamlikuuna lakum risqan risqi idinma hayaane fabtaquu dalba cinda allah ilaahay agtiisa arrisqa wacbuduuha caabuda washkuruu lahu ilaahayna ku shukray ilayhi turjacuun waman adalu yaa ka baadinimo badan minman yadcuu qofka baryay min duuni illahi man laa yastajiibu qof aan ajiibayn lahu ilaa yowmi alqiyaama wahum ayaguna can ducaa'ihim ducadooda qaafiluuna kuwii halmaansan waidaa xushira annaas dadka haddii lasoo bixiyana kaanuu lahum waxay u noqonayaan acdaa'an kuwa cadowyaala wa kaanuu waxayna ahaanayaan bicibaadatihim kaafiriina cibaadadii ay cibaada jira kufreen marka waxay u qabanayaan lama arko iyo wa qowluhu tacaalaa amman ma qof yujiibu lmudara miyaa khayr badan qofka dhibaataysan adiibaya idaa dacahu markuu baryo wayakshifu su'a dhibaatada fayda oo wayajcalakum yajcalukum idinka yeelay khulafaa alardi dhulka kuwii joogo dad badan markay dhinteen ka bacdi kuwii bedela a ilaahun ilaah awood leh oo rabbiya oo awood leh oo markaas cibaado istaahila miyaa maca allah ilaah macigiisa ahaay ilaah aa ka boodaa صح وإن يردka بkhayر فlaa raada لfdل يصiibu bه man يشhaaء cidda rabo ku asiiba min cibaadihi addoommadiisa ka mida ayuu fadligiisa ku asiiba وhuوa الغفور رaحيم ku taala mr maan akrin wa akrin wa akrin taas hadda anaga akrinaysa m ha waa akrina nacam warawa abaraaniyu wuxuu wariyey biisnaadihi isnaadkiisa wuxuu ku wariyey aayaadkaasoo dhan marka maxay diidayaan istiqaafada iyo ducaa kayr illaah ilaahay kayrkiisa in maaragtay gurmad laga codsado ayay diidayaan marka warawa abaraaniyu biisnaadihi wuxuu wariyey annahu kaana waxaa ahaaday fii zamani nebiyi sal allahu calayh wasalam munaafiqun munaafiq abaraani ninkan waxaa la yidhaahdaa sulaymaan bin axmed bin ayuub allakhmi aabaraani macaajim halaaث waxa la yidhahda mucjam الطabaraani alasqar wاlawsad wاlkabiir saasuu leeyahy almucjam aلصagiir wاlawsad wاlkabiir saddexdaasuu leeyahy mashaayikhdiisa imaamu الnasaa-i ayaa ka mid ahaa saddex boqol iyo lixdanka ayou dhintay dabaraani marka biisnaadii wuxuu wariyey annahu kaana fii zamani الnebiy waqtigii nabiga waxaa jiri jiray munaafiqu nin munaafiqaho yuudi lmu'miniina mu'miniinta dhib mu'miniinta u dhibi jiray faqaala bacduhum qaarkooda waxay yidhaahdeen qumuu binaa warna keena nastakiifu birasuuli illahi sala allahu calayh wasalam rasuulka aan kaalmaysanno aan gurmad ka dalbanno min haada almunaafiq munaafiqaa hanaga qabtay saas annaga ku dhahay fa qaala nebiyu sala allahu calayh wasalam wuxuu dhahay innahu laa yustakaafu bi aniga gurmad laysma weydiistee innamaa yustakaafu billah ilaah gurmad la weydiista marka xadiidku xoogaa lacfi baa ku jiro nin ibnu lahyaca la yidhaahaa ku jira haddii uu mutaabaco heli lahaa xoogaa wuu wuu soo kici lahaa laakiin xadiidka isagaa hadda la dega raggiisa kale waa fiican yihin dacf baa ku jira marka macnihiisa lacalla hadduu xadiidka uu sax yahay tanoo kale munaafiq oo dadka dhibay qofka madaxdaa nabigu alay sla isagaa nabigii ahaa ummaddana isagaa madaxdaa waxuu ka qaban karaa laakiin kelimadaa istiqaasada oo nooc min cibaado oo tadaruc iyo khushuuc oo ku jiro ayuu saxaabada wuxuu u diidayay afkooda inay qof bini aadama makhluuqa u isticmaalaan oo gurmadka ilaah baa laga dalbaa subxaana wa tacaala ilaah baa la kaalmaystaa marka waxaa la yidhaahdaa ximaayatu jaanibi tawxiid dhinaca tawxiidkuu ilaalinayo oo hadhow alfaadaas hadhow lagu sii tarax tegi karo hadhow marka kitaabka baabo badanaan kusii arki karnaa oo marka aad leedahay wax saasa ma dhibayaan laakiin nabigu calayhi salatu slam meel fog ayuu maarag dadka uu shirkiga uu ka ereeya sida xadiidkii markay dhaheen geedaan haraca aan harsanna geed noo sameen oo yidhi sidii banu israa ijcalanaa aalihatan lamintow dhaa hadalkaa tidhaahdeen wuxuu rabaa marka shirkiga iyo agagaarkiisa in laga ciyaaro in laga fogaado oo aad iyo aad looga carar ayuu rabaa nabigu calayh salaatu salaam rawى طbraaniي bsnaadi annahu kaana fii zamn nabiyi waxaa jiri jiray munaafiqo nin munaafiqo yu lmu'miniina dhiba faqaala bacduhum waxay yidhahdeen qumuu binaa warnakeena nastakiidu birasuuli illahi sala allahu alayh wasalam rasuulka aan gurmad weydiisano min hada almunaafiq ninkan munaafiqa dhibkiisa ha naga qabtee macnaha faqaala nabiyu sal allahu alay wasalam waxau dhahay innahu laa yustakaatu bi aniga gurmad laygama dalbadee innamaa yustakaatu billah ilaa gurmad laga dalbado marka waxaan idhaha arrintan oo kale sharci ahaan qofkii madaxa oo qofkii dhib badan naga qabo waa la dhihi karaa laakiin lafdiga oo istiqaatada iyo maaragtay ku saabsan aada moodo nooc khuduuca ku jira ayuu nabigu wuxuu diidayaa makhluuq in loo isticmaalo si hadhow aan waxyaalaha loogu tarax tegin oo towxiidka loo ilaaliyo baab wuxuu u baab yahay qowlullahi wa qowlullaahi tacaala macnaa baabka marka baabkii hore iyuu sii akidaya istiqaafadii iyo isticaadadii in la diido iyo ducaa ligayrillah ayuu sii ayidayaa oo ilaahay wuxuu leeyahay ayushrikuuna ilaahayma waxay u shariigiyeen oo cibaadadiisa la wadaajinayaan maa laa yakhluqu cid aan abuuraynin shay wahum ayaguna yukhlaquuna la abuuray walaa yastadiicuuna aan awoodin lahum ayaga nasran kuwaan caabudaya gargaar aan u awoodin walaa anfusahum xataa nafsadoodana yansuruuna aan u gargaarayn ayagana naftooda aan wax u awoodin kuwa caabudana aan u gargaarayn marka baabkii ay maaragtay ay sii xoojinaysaaho macnaha waxaa weeye wax aan waxba ku tarayn oon waxba abuuri karin ee ayagaba la abuuray maad ilaahay kala mid dhigaysaa la barbarsinaysaa ilaah subxaana wa tacaala asagoo wax abuuray oo asagu ku gargaari kara ee asaga naftiisa isku filan kayrkiisana ku filan iyo wax iyagaba la abuuro oon isku filan kayrkoodna waxu tari karin marka waxa la caabudaya waa allaha rabbiga oo koonkaa tasarufka ku leh wixii ayagu ruubinimo aana saahilin cibaadada ma astaahilaan nacam marka baabka baababka hore xoojinaysa iyo waqowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi waaladiina kuwii tadcuuna aada caabudaysaan min duunihi ilaahay sokoysa aada baryaysaan ilaahay kayrkiisa aada baryaysaan maa yamlikuuna min qidmiir qidmiir ma heli karaan qidmiirka waxaa la yidhaahdaa waa maanta ma arkaysaa lafta timirta ama waxa dhabarka ka saaran ama xabadda oo maaragtay sidii eh, maaragtay yacni eh, sidii fur camal ahoo aan ah, waxba la cunin oo maara sidii qolof yar camala waxaasaa la yidhaahdaa qadmiirkaas ama dubka timirta korka markii lafta laga cuno dubka xunkaa oo korka ka saarano waxba qiimaha uusan astaahilin kuwaasaa qadmiir la yidhaahda nacam in tadcuuhum haddii aad baridaan ood caabudaan laa yasmacuu ducaa'akum baryihiinna horta mama maqlaayaanba ilaa waa dhagax meeshan joodi ama waa meyd dhintaba walow samicuu kaba soo qaad inay maqlaan mastajaabuu lakum maba idin ajiibayaan waxba idinma qaban kara ilaa awoodda ma lahan haddii awood leeyihiin wayooma alqiyaamati qiyaamana yakfuruuna wayba diidayaano bishirkikum shirkiga wakulkum waxaa ku leeyihiin annaga ma aadna ogeyn marada caabudayso annaga waxba kaamid ilaahu annaga maa kaanu iyaana yacbuduun annagana ma caabudi jiro shuqul kuma lihin balaayada iyagaa iswatay allaheenka alla ay marka waa lagugu inkira soo ma marka dadka madad madadka lagu haayo maarka hadhow kuu inkara maanaa isoo bari kuu yidhi sheekh cabdulqaadir nabiyullaahi ciise maanaa caabada soo ir cali intaasoo sheecaa maanaa aniga maarata yaa cali markaa idhaysan maanaha idiin jideey marka hadhow xaggey la aadayaan marka nacam dhagaxda wax oo dhan waa inkira qofkii saalixana waa inkiraya dhagaxdana waa inkirayaan hadha marka meel u soo hara islama arka waaladiina kuwii tadcuuna aada caabadayseen min duunihi ilaahi kayrkii maa yamlikuuna ma hantaan min qidmiirin wax yarna idinma hartaan idinma heli karaan in tadcuuhum haddaad baridaan laa yasmacu ducaa'akum baryihiina maqli maayaan hadda qofaan ku maqlaynin inuusan wax kuu tari waa min baabi owla walow samicuu kaba soo qaada inay maqli lahaayeen masajaabuu lakum idinmaba ajiiben wa yowma alqiyaamati qiyaamahana yakfuruuna way ku kufrinayaan bishirkikum shirkigiina ood ilaahay la wadaajirtay waxay ku leeyn maya may maya annago waxba kumaan anagu ilaahay dad loona wadaajima yihin waxaana adinka idinma aanaan farin adinkaa iska lahaa ilaahay markaas wuxuu ku le ilaahay wuxuu kuu sheegay wax waayo sida khusacbalaadka dadkan maahane ilaahay walaa yunabi'uka kuu warrami maayo midlu khabiilo qof khibrad leh warkuu ku siiyo iyo qof aan xoggaalin isku mid ah hadda haddaad magaaladan aada sahanka business aad ka rabtid oo qof aan xog ogaal ahayn aada warsatid iyo qof xog ogaala ah oo saadiq oo naasax ma isku mid ah somaa hadda ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo waraa xaqaa'iqda iyo waxa dhacay isagaa kala yaqaan mushrikiintuna wax baadiloys waxba ka aqooninay ka warramayaan soo maa marka ilaahay wuxuu leeya warka alle qaato ilahay sanka isaga xog ogaal oo xaqada og waxa adduun jira wax aakhara dhici doona wax xaqa baadilka isaga kala yaqaan soo maa ee warka alle subxaana wa tacaala ku qanca sababto ilaahay waa khabiiro waa xog ogaal subxaana wa tacaala waana caliim waay waa ra'uuf waa raxiim khayrku ilahay idinla jecel yahay subxaana wa tacaala wa fii saxiixi waxaa ku sugan can anasin qaala wuxuu dhahay shuja nabiyu sala allahu calayh wasalam nabiga ayaa la daxray yowma uxud maalintii uxud nabigaa la daxray wa kusirad waa la jebiyey rubaaciyatuhu rubaaciyadiisina waa la jebiyey waa ilkaha maaragtay e afartan ilkoodoo hore oo tanaayaadka hore ilkaha ku wareegsanaa rubaaciyaad la yidhaahdaa labadan dhoolasha labadan dhoolasha kuwaan ku warwareegsan oo micid aan ahayn afarta ku wareegsanaa la yidhaahda qaala wuxuu dhahay nabigu kayfa yuflixu qowman qowmun dad say u liibaayaan u liibaanayaan shajuu nabiyahu nabigoodii daqray ilaa nabigu maalinta dhib badanaa soo gaaray goday ku rideen mid oo u qoday waxa waaye seef ku dhufta laba xalqadooda inta maarta ka gashay ilkaha waxbaa nabiga ka jaba calayhi salaatu wasalaam dhibaato badan baa soo gaaray saxaabo badanaa difaacday oo ilaa ilaahayna waa difaacay subxaana wa tacaala tuma saxaabo badan laakiin maalintaa waxay isku dayeen inay dilaan kolle qaswat uxud ah, maaragtay siirada waa ku qaateen ama waa arki doontaa marka nabigu calayhi salatu salaam isagoo marka ka cabanaya waxuu dhahay kayfa yuflixu qoomun shajuu nebiyahum dad nabigooda daqray u liibaanayo marka wax yar meesha marka maxaa laga dhansanayaa waxaa laga dhansanayaa dadkan inaysan liibaani doonin soo maha nabi waxoogaa yacni wuxuu baciistay inay maaragtay isagoo ra'uufu raxiima haddana dhib markii loo geystay wuxuu meesha uu ka cabiray nabiga calayhi salatu salaam inaysan dhiibaani doonin laakiin halkan waxaan arkaynaa inuu nabigu addoon rabbi looyaha ahaa oo arrinta ilaahay wata nabiga risaala loo soo dhiibee wax asaga gooni u wata lama arko fa nasalad waxaa soo degtay laysa laka kuuma sugnaanin min almri arrinta say ku dhammaan doonta cidda toobad keeni doonta cidda khaatimo xumo ku dhiman doonta cidda toobad keeni doonta cidda kale dadkan aayateenkooda qof walba meesha ku dambay doono adiga shuqul kuma lehi laysa laka min alamri min shay waxba kuma lehi macnaha wuxuu ka wadaa haddii nabigii calayhi salaatu wasalaam oo rasuulkii allah khayru khalqillaahi ahaa khaatima alambiyaa waalmursaliin ahaa haddii marar la qabanayo laleeyahay koonkan tasarufkiisii meelaha wax ku dhammaan adiga mawe maaragtay ma taqaanin ilaa ninkii qaa'idkaa maalintaas ciidanka abu sufyaan ahaa sooma waa toobadkeen muslimo noqdo waa u dhi fursaanta yaa wadtay maalintaa ciidanka wax dhawr ka jibiyaa waa khaalid bin weliid iyo waxay ahayn iyo cikra bin abijahl labadiiba min fursaan islaam bay noqdeen waa islaamay sooma marka tadbiirka ilaah baa iskale subxaana wa tacaala bal iska dhaafa camr rasuulillahi ninkii jiray oo wax waxsla dhihi jiray waa islaamo asagana waa ninkii markii musaylamatulkadaab wax ka dilay marka ilaahay arrinkaas kale isagaa mustaqbalka og marka haddii nabi maxamed saa loo edbinaayo oo addoonnimadiisa la tusinayo qofka isaga la taagtaaga oo le ilaahu tasaruley oo qowful acdam laleeya maxaa waay meesha dersi waxaa ku jira cibratun liman yactabir dadka ahlu tawxiidka waa fahmaaya laakiin mushrik oo khuraafiya wuxuu ka fahmayaa xataa nabiga aa la nusqaaminaa kule war nabiga lama nusqaaminaya nabiga inuu addoon yahay oo saadiq ou yahay amarka alle oo ku gaabsanaya sharafay u tahay calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa xotay hadalkaanuu yidhi waa laga joojiyey waa ka joogsaday waana muuqatay laysa laka min amri shay inoo raggii quwaaddii ugu waaweynaa jeeshkoota waa wada islaamay hay nabigana amarka ilaahay u khuduuca subxaana wa tacaala ilaa ilaahay isagaa mustaqbalka waxaan waa la isku imtixaanaya soo maaha marka ninka muwaxidkaa yasdaadu iimaanu ka siyaasanaya nabigana tacdiimuu u fahmaya inuu nabi xaqaho saadiqaho ya'tamir biamri illaahi uu yahay subxaana wa tacaala soo ma ou ka fahmaya laakiin khuraafigu asagu haddee tawxiidkuu diidaaho wuxuun ilaahay wax lalahu raba asagu inuu nabigu wax la yeesho owliyad ay wax la yeeshaan mushrikiinta ay wax yeeshaan ilahay in wax la yeeshow rabo laakiin ninka mukhliska wuxuu ku farxaa ilaahay rubiyiis nabiga ugu fadli badan addoonnimada ilaahay uu muujinayo subxaana wa iyo addoommada alla uu ku farxaya marka waa darsi ay fahmi karaan dadka muwaxidiinta mukhlisiinta nuurkaasnoo kalena qof khuraafi iyo mushrika ilaahay ma u furo subxaana wa tacaala sababtoo maa yafham low cumira sitiina sana maa yafham ma fahmi karo sababtoo darsi tawxiido waxaa ku jira baliiq ah aad iyo aad waxaag dheera ku jira wفي صحيiح waxaa ku sugan can anasin qaala suja nabiyu sal اله عalيه وsل yوم أxud wakusirad waa la jebiyey rubaaciyatuhu foolashiisa ayaa la jebiyey faqaala markaas wuxuu yidhi kayfa yuflixu qowmun say u liibaanayaan shajuu nebiyahu nebigooda daqray rubacyada shacbikriin rubacyada haa sax fa waxaa soo degtay laysa laka maa kuma ahan min alamri amarka shay waxba kuma lihin wa fiihi waxaa ku sugan can cimraan can ibni cumar radi allahu canhu annahu wuxuu samica wuxuu maqlay rasuul llahi rasuulkii alle sal alla alay yaquul asagoo odhanaya idaa rafaca ra'sahu nabigiisa markuu kor yeelo min arukuuci rukuuci ictidaalka fi rakcati alakhiira ragcada dambe oo min alfajri waxaa ka mid wuxuu dhihi jiray allaahuma alcan fulaan wa fulaana hebel iyo hebel ilaahu lacn dadka macnaha muslimiinta dhibi jiray bacda maa yaquulu markuu yidhahdo samica allahu liman xamidahu rabbanaa walaka alxamdu ilaahu hebel iyo hebel u lacnaduu jiray dad oo ashkhaasu mucayaniin fa anzala allahu waxaa soo degtay laysa laka min almri shay marka macnaha waxaa weeye aayadda macaanidaasoo dhan waa lagu qaadee intoo dhanba way dhacday marka nabigana aayaddaasa marka lagu soo dejiyey macnaha waxa weeye dadkan ashkhaastaa gooni ah laguma idmin waayo laakiin mararka qaarkood waa jiraa nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu habaaray innaa kafaynaaka almustahzi'iin toddobadii uu habaaray toddobadii beder la dhigay waa jirtaa markaas waa mar loo idmay waa marka marna waa loo idmaa oo idanka alle iyo nabiga ducadiis waa iswaafaqayaan marna waa laga joojinaya ilaah markasoo tasaruf kale subxaana wa tacaala ilaah markasoo kastoo tasarruf kale oo mar maa nabigu intaasoo goor intuu qaar habaarin sidii abilahab wiilashii wiilkiisii allahuma sallidhu kalban min kilaabi wiilkii aada u xumeeyey gabadhaba gabadhnabuu guursaday calayhi salaatu salaam labadii gabdhooday soo fureen nabigana si xuna ula hadlay markii dambe iyagoo halkaa shaam usii socda intuu meel seexday ayaa isagii dhammaa dhexda la soo geliyey oo dadkii dhammaa waardeeyey libaaxi intuu wixii ka lama bixin asliyu fag layihi ma garan marka nabiga calayhi salaa salaam dacadiisa mar oo mushrikiinta oo qaar oo habaarana way ku dhacday oo markilaha oodii marna waa laga joojiyey hadba ilaahay arrinta iskale subxaana wa tacaala marna waa loo aqbalayaa marna waxaa weeye tan ilaaha markasta soconaysa subxaana wa tacaala وعن عمران أنه سمع رsuل الله صلى الله عليه وسلم وعن بن cمر رضي الله عنه أنه سمع رsuل الله صل يقول asagoo ohanaya إdaa رaفca رأسه min الركوuci ركوuعda markuu madaxiisa kor uga qaado في الرagcaةi الأخيiرة ragcadii dambe oo min الفجri ka mida اللهuma lcن فulan وفulan u dhihi jiray baعdamaa yaquulu markuu yidhaahdo samca الlah لman xamidah رabna وlaka الحمd faأنزل الlahu ilahi wuxuu soo dejiyey laysa laka min الأmri min شhayn mase شhay un laysa laka min amri shay ha arrinta waxba kuma lihin wa fii riwaayatin yadcuu wuxuu habaari jiray calaa safaan bni umaya wa suhayl ibnu camr walxaaris ibnu shahaab saddexdaas ayuu marga u habaari jiray calayhi salaatu wasalaam sooma fanazalat laysa laka min alamri shay waxba kuma lihin saddexdaanni waa wada islaamay badankooda safaan binu umaya maalintii xunayn ayuu diracay oo wuxuu ka cabuurbirada ka udaysay suhayl ibnu camar isaguna waa u islaamay xaaris ibnu hishaam asagana waa ninka xadiidka oo maaragtay xadiisulwaxyiga nin ka wariya waayo intaan waa wada islaamay markii dambe marka waxay kutusinaan arrinka ilahay inuu iska leeya subxana watacala wa fiihi waxaa ku sugan can abi saxeenka can abi hurayra qaalan uu yidhi qaama rasuulu llahi sala allau alayh wasalam rasuulkaa istaagay yacni fiihi ay fi saxiixayn waxaa ku sugan fi saxiix bukhaari can abi hurayrata radi allahu canhu qaala inuu yidhi qaama rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkaa istaagay xiina unzila calayhi markii lagu soo dejiyey wa andir udig cashiirataka cashiiradaadii alqarabiina oo dhowaa nabigu uu istaagay fa qaala wuxuu yidhi yaa macshara qurayshin war adinka reer qurayshahow oo kelimata naxwa ishtaruu anfusakum naftiina iibiya oo cadaabka ka xoreeyo muslima laa ugnii cankum maydinka deeqayo min allahi alla xaggiisa shay-an qaraabanimo waxba kuguma tari maayo haddaad islaami weysaan yaa cabbaas bina cabdilmuطalib war cabbaas bina cabdilmuطalibow adeerow laa ugnii canka min allaahi shayan ilaahay afkiis waxaan kaa qaban kar lama arko haddaad islaami weyso yaa safiyata cammati rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam safiye oo nabiga eeddadiisa ahow laa ugnii canki min allaahi shay-a alla afkiis waxba kaagama tarwayso kaban haddaad islaami weyso wayaa faatimata binti muxammadin saliinii min maalii maa shi'id xoolahayga waxaa rabtid weydii waan ku siinayaa laa ugnii canki min allaahi shay-a ilaahay agtiisa waxba kaagama tari karo idan haadaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam dadkiisii ugu dhowaa wuxuu ku waaniyey oo korow ka soo bilaabay quraysh waa soo daadegay riwaayaadka qaarka waxay soo degay inay hoos hoos bani haashim hoos hoos ugu soo degay banu cabdimanaaf lafba laf intii ka soo hoysay ilaa aqrabi innaasi ileyhi oo faatima binta rasuulillahi sal alla alayh wasalam la soo gaaray oo yidhi naftaada ilaahay ka iibso oo muwaxidad noqo mu'minad noqo haddaad shirki ku dhimatid hadhow aniga agtiisa alla waxba kaagama tari rasuulkii marka haddii awood ou iska qaado qof walba o yidhi ilaahay ku xiran aniga muballiqaan ah waa idin soo gaarsiinaa inaan marka awliye lagu tacalluqo iyo cid lagu tacalluqo oo la yidhaha ilaahay agtiisii hadhow iiga shafeeca waxay ku tarayaan inay baatil tahay soo kama cad haddii rasuulkii tasarruf loo diiday oo ninkuu rabo uusan jannaynayn ninkuu rabana uusan cadaabaynin bal qofkuusan ilaahay u idmin hadduu habaar habaarkii laga joojiyey sow inuu ilaahay tasarrufka isaga uu leeyay cibaadadu kale soo maa nabigiisii haddii la xayiro wixii cibaadaha iyo awoodda iyo laga xayiro iyo tasarrufka oo kowniga haddii laga xayiray qof kale marka maa loo ogolna ayna tadhabu cuquulu nnaas marka cuquulshooda xaggey aadaysa marka waxaa weeye arrintu waa caddee waa dadan tawxiid rabin wey baabu qowli llaahi tacaala ilaahay qowlkiisa uu baab yahay oo yidhi xataa idaa fuzica markii argagixi laga bi'iyey can quluubihim ay can quluubi lmalaa'ikati malaa'igta quluubtoodii qaaluu waxay dhaheen maadaa maxay buu qaala rabbukum rabbigiinna uu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen alxaqa ay qaala alxaqa wa xaq uu yidhi wa huwa isaguna alcaliyu waa alla sarreeyo alkabiiru ee weyn halkaana markii la soo caddeeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam inuuna tasarruf uusa koonkan kul ahaynoo cabdi ma'muura uu yahay oo dadkii uu habaaray uu yidhi balaayadan waa maxay layidhi laga joojo layidhi ma ogid khaatimadooda ahalkiisii ugu dhowaana uu yidhi wardad yahow ani waxba idin meel kar ilaahay rumeeye haddana waxaa la leeyahay malaa'igta malaa'igta oo muqarabiinta ilaahay u dhow ilaahay khaadiciina u yihiin oo u dullaysan yihiin mana caasi karaan rabbinimona maanta ma arkaysaa ma sheega karaan maadaama malaa'igtii say khaadiciina u yihiin ambiyadii ay saa khaadiciina u yihiin oo baab rabbinimo iyo tasaruf ayna sheega karin maxay taa marka asnaama iyo qubuur iyo waxyaalahana waxla intee laga keena laleeyahay waxaan wax diinta lagu yaqaano tawxiid lagu yaqaano maahane waa khuraafaad iyo quraabaashaa la leeyahay marka xadiidka aayaddaa caddayn doonta macnaha waxaa weeye waxyiga markuu rabo ilaahay inuu hadlo xadiidka soo socdaa noo caddayn doono ilaahay subxaana wa tacaala sawdkiisa malaa'igta wuxuu ku samaynaya fazac iyo argagax iyagoo ilaahay ka haybaysanaya ilaa waa dad khaashiciina waayo argagax marka uu ku sameeyo markii wax la waxyoonayo sawdkaa allay maqlayaan subxaana wa tacaala argagaxuu ku sameynaya gebigood waa wada khuduucaya marka waxyigu markuu dhammaado oo fasac iyo khoofka uu ka baqo ayay weydiinayaan jibriil maadaa qaala rabbuka rabbigiina muxuu yihi wixii la soo waxyooday markaasna ilaahay wuxuu ku hadlaa wada xaq saa iyo saa'a la soo waxyooday marka malaa'igtiiya sawdka ilaahay iyo hadalkiisa subxaana watacaala ka argagaxayso oon xataa madaxa kor u nuuxi karin ilaa ilaaha uu ka idmo soomaa oo tasaruf iyo iswaaweynaysina midna aan lahanin qof walbaba marka saasoo kale inuu u khuduucaa laga marka baabka uluuhiyada iyo tasarufka laa malag mursal walaa nebi muqarab ma hawaysan karo ee wax dhintay ama dameer qabri lagu duugay aa laleeyahay haddana tasaruf uu leeyahy hadday raadka quraafiilka dameera duugi karaan moogta welikaaga dhigi karaan labaa dameer duugtaa la yidhi markaas dadka uga booleysan jira weligaa meesha ku duuga lacagta sadanaday ka qaadan jireen lacagtiisi u daldalayeen midaa lacagtii qiyaamay asniu lacagta waa qiyaamtee markaasuu welweli aan kugu dhaarana ma qiyaami alidafanaha midkii anaga duugna hadda igu dhaarane waxaa caamada uga booleysan jirna adg adigaa rabta or hadda inaad igu cuntid lacagtii waa qiyaamtee lacagta meesha soo dhawey nacam baabu qowlu llaahi tacaala xataa idaa fuzica markii la argagax tiro oo argagaxa qalbigooda laga maqlo markii waxyigi ay soodka maqlaan argagaxayaan waxyigii markuu dhammaado argagax laga bi'iyey qaaluu waxay odhanayan iyagoo isweydiinaya maadaa qaala rabbukum rabbigiina muxuu yidhi iyagoo khuduucsan qaaluu waxay yidhahdeen alxaquu yidhi wixii marka waxyigii iyo awaamirtiiya loo sheegaya wa huwa isagana alcaliyu alkabiiru waa kan sarreeya oo weyn waay wa fi صaxiixi waxaa ku sugan bukhaari can abi hurayrata can nebiy sal اllahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi idaa qada allaahu اlamra ilaahay arrin haddii uu gooyo fi samaa'i samada ilaahay haddii uu gooyo arrin inuu xukumo ou rabo arrintaa malaa'igtaa la ogeysiinaa soo maaha darabat ilmalaa'ikatu malaa'igtaa waxay isku dhufataa biajnixatihaa garbaheeda khadacaanan liqowlihi iyagoo qowlkaale u khuduucsan markuu hadlaa iyaga dhan waa jilcaya markaas garbaa garbaaquu isku siinaya kaannahu codka markii labada garbood isku dhufteen ka baxa wuxuu noqonayaa silsilatun silsilad oo macnaa bir ama dahab ka samaysanoo calaa safwaanin dhagax sibsiba lagu garaacay yanfuduhum daalika codkaa waa wada gaaraya codkaasaa malaa'igtoo dhanoo wada gaaraya markii codkii ay maqlaan xataa idaa fusica markii la argagax bixiyo markii la argagaxiyo ma aha ay uziila alfazacu canhum xataa idaa fuzica markii la argagax bixiyo can quluubihim quluubtooda qaaluu waxay yidhaahdaan maadaa qaala rabbukum rabbigiina muxuu yidhi jibriilaa la weydiinaa saa ugu sarreeya markaasay warka samada samada ku koraysaa helaya qaaluu waxay yidhaahdeen alxaqa ay qaala alxaqa ayuu wa huwa asagana alcaliyu alkabiiru alla haween waayo hadalkaas ileen markii amarkii la xukminaya waa wixii adduunkan ka dhacaya moogta samaba sabaa la soo gaarsiinaya fa yasmacuhaa waxaa maqlaya mustariqu samci kuwa maqalka xado oo malaa'igta ka soo dafa wa mustariqu sabci kuwa maqalka xadana haakadaa bacduu fowqa bacdin saasay isu saarsaaran yihiin saasay isu saarsaaran yihiinoo ayagoo oon toos saas aan ahayn laakiin gacmaha saas kale oo waxay isleeyihin kan hadduu ku soo dhaco kan ha magan galo saasay isleeyihiin wa sufyaanu bikafii gacantiisuu kuu safeeyey faxarafahaa saana u kala geeyey wabadadahaa bayna asaabici fariina saas u kala taagay marka sheekhaa noo sharxaya maalin wuxuu dhahay macnaa waa nooc taagtig milatari waa camal ah ilaan markay rabaan xabadda inayna wada asiibin waa in meelo kala teelteeloo kala duwan maaragtay si aysan yool u noqon oo asiibo shihaabkaa ku soo dhacay marka hadday saan u istaagaan hal baroo baabiina soomaa saana u kala istaagan waana isu fulfulaan laakiin way kala leexleexanayaan fa lkalimata kelimadow maqlayaa oo malaa'igta loo waxyooday kiya malaa'igtow ka xadaya looma idmin waa tuugku hay oo soo xadaya fa yulqiihaa ilaa man taxtahu midkuu fuushinyaha u tuuraya soo maahan uma yulqiiha alaakharu ilaa man taxtahu kana kan ka sii hoosee u tiiraya xataa yulqiihaa waa issoo gaarsiinayaan calaa lisaani saaxiri ninka saaxirka ulkaahin kaahinka oo u gudbiye fa rubbamaa waxaa dhici karta adrakuu shihaabu shihaabku inuu haleelo qabla an yulqiiha intuusanba ridinba oo warkii uu soo samcay uusan kii kala gaarsin kow in lala siiyo wa rubbamaa alqaaha inuu tuuraa dhici karto qabla an yudrikahu intuu dhiibo kan kale u dhiibo ay asagii haleele kii kale waa u dhiiba waa haleele hadalkii waa gaara laakiin iyagii waa baaba'aya nacam wa rubbamaa alqaaha qabla an yudrikaha intuusan shihaabku ku dhicin inuu kan kale u tuuro oo markaa ay saaxirka ay gaarsiiyo halkii xaboo runtaha fayakdibu macaha wuxuu been wuxuu sheegayaa mi'ata kadibatin boqol kaloo beenooda ku daraya halkii runtood boqol beenood ku daraya markii la yidhaha warinkan beenlowga oo kuhaanka ama saaxibka warkiisa naga daaya waa been waaye intaasaan jarnay boqol iyo boqol oo beenoodaan ku jarribne fa yuqaalu waxaa leeyahay alaysa qad qaalana yowma kada wa kada maalin heblaayo suunugma naguma dhihin kadaa wa kada maalinta oo sidii run ma noqon fayusadaqu bitilka alkelimati kelimadaasaa loo rumaynaya allatii sumacad min asamaa tii samada loo uu ka maqlay oo run noqotay oo boqolkii boonood ku xalaalaysanaya dadkiina beenihiisaa ma fiirinaya halkaasay fiirinaya meesha waxaa ku jirta limaada kullu haadihi dhibaatadan maxay u marayaan ayagu way ugu baaba'ayaan waxay rabaan idlaalkaas intaasoo u huraayaan oo maarata tanxiyaa meeqaa ka dhimanaysa qaar diisay noqonayaan mid jabal iyo diisay noqonaya intaas waxay rabaan hadalkaas kahaanadu ayagay caabudayaan kahaadanu dadkii kale isdhicbaadsanayaan inay jidka ilaahay ay dadkii ka jeediyaan taa un bay rabaan marka insha allah berriaan soo oga sal alla alay